gemi ka dheer guri guri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay garya garyagarisirtiyey gelingelin ka daran habeen wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xog horeysa kulmiye ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn soomaali sudaneys somali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib mar habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo khamiis ay sii baxayso jimco ayaa soo gelayso taariikhduna waxa ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha sagaalaad ee sebtembar sannada labada kun qodobada caawa barnaamijka xog waraysi aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey khasaaraha ka dhashay qarax ismiidaamin ah oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo galankii dambe ee maanta ka dhacay degmada bulaburde ee gobolka hiiraan haddaba waxaan eegi doonaa halka uu ka dhacay iyo bartilmaameedka qaraxaas maya maya maya wax saldhigay ama xarun dawladeed ka eg dhawaa ma laha waa suuqii kawaanka iyo suuqii qoryaha waa aagii ganacsiga dadku ay ka ganacsanaan degmada buluburta marka waad dareemi kartaa inaynan qof ila aada yeelan aysan jirin waxaa khawaarijta ah maxkamadda gobolka banaadir waxa ay maanta xukunna ka soo saartay kiisas lagu soo oogay eedeysanayaal looga shakiyey amaba lagu haysto arrimo la xiriira musuq maasuq iyadoo maxkamaddu qaar ka mida eedeysanayaasha ay sii daysay halka qaarna ay xabsiyo ku xukuntay waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku maqli doontaan iyadoo uu madaxweynaha soomaaliya ku sugan yahay magaalada dhuusamareeb ilaamaha ammaanka waxa ay ka hortageen qaraxyo lala damacsanaa gudaha magaalada dhuusamareeb haddaba waxaan eegi doonaa khasaaraha ka dhashay qaraxyo saaka lagu weeraray dhuusamareeb iyo asgari ku horgooyay gaari u darwalka ahaa raggii qaraxyadaas ku soo weeraray gawaaridii ay ku rarnaayeen qaraxyada askari boliisa oo geesii runtii oo qaatay inuu naftiisa ku badbaadiyo shacabka ayaa gaari u dhigay khasaaraha uu u geystay keliya waa gaarigaas inuu gubtay laakiin mujaahidkii gaarigaas ku taakiyey dhaawac fududaa gaaray wadamada ay ciidamada ka joogaan soomaaliya waxa ay taageereen codsigii dowladda soomaaliya ay u dirtay qaramada midoobay ee ahaa sii joogitaanka ciidamada atems ee gudaha soomaaliya dhulgariir xooganna waxa uu ku dhiftay dalka jabuuti iyadoo laga dareemay inta badan magaalooyinka waddankaasi dadka shacabka ah ayaana waxa ay ka muujiyeen walwalaado xoogan qodobadaas iyo qodobadii kale inugu soo korro intaa barnaamijkeena ku guda jirna ayaad maqli doontaan saaxiibayaal xubintii kala amaanaya sidoo kale qaybkaha ah barnaamijkeena gabagabadana waxa aad ku maqli doontaan anoo weli gabanyaro gurgaygu cantooba joogo kakayguna xaad lahay yeelan weli iyo haddow guudkuy caddaaday dhaciyo guluuf aan damayn galaayos baan ku korayo habeen labadiisa maqlaayo dhegu ila guuxaya hurdada gami waaye jiifka hadduu galow meelka yeedho dhulkay la gariirayo dhowduu ihayaa wadnu waxaan galabsaday dadu waxay iga goynayaan anigu weli taa garan farsamada faarax aadan cabdulle qorsheeye ayaa farsamaynaya waa faarax cabdulle aadan qorsheeye waxaan ahay saciid cabdiraxmaan cali oo mar kale iyo xogorays qarandiid samadiid samadiid nabadiid nabadiid alladiid waxay daacadu weyday dulmilow kuma waaro dabnimaan ku joogsani dambaskiisa kama naxo dalkaaga wixii u daran uma roona dadkiisa haddii la waayo dan guud heli maysid dan gaar ah waxay diinteennu diidday shacabka daawo uma aha qaran dooni mayne ha la dumiye eednaye dib allow ha noo celin makri waan ka daalnaye allow daacad adeegta yaa raxmaan daacad adeegta gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada ka baxay waa hagaag saaxiibayaal markale kulanti haboon ayaan idin leenahay inoo ka bilownay magaalada buule burde maanta waxaa qarax ismiidaamin ah oo loo adeegsaday gaari laga soo bixiyay walxaha qaraxa lagu weeraray suuqa kawaanka ee degmada buule burde halkaas oo khasaare lixaadla uu ka dhashay dhimasho iyo dhaawac ayaa laga soo wariyay halkaas inay ka dhasheen iyadoo la sheegay in dhimashadu ay kor u dhaafaysa ilaa iyo lix ruux halka dhaawacuna uu gaarayo ilaa iyo shan iyo toban ruux waxaa sidoo kale la sheegay in burbur lixaad uu ka dhashay goobta qaraxu uu ka dhacay sidoo kalena waxaa burburay guryo badan oo halkaasi ka egdhowaa goobo ganacsi oo halkaasi ku yiila ayaa sidoo kale burburka uu gaaray iyadoo dad shacab ah in burburka ay hoos galeen la sheegay oo markaa khasaaraha halkaas uu kasii kordhay ilo goobjoog ah ayaa waxay inoo sheegeen in khasaare xoogan uu ka dhashay oo tirada inta la soo saaray oo maamulka uu nooga warbixiyey ee ka badan karta maamulka degmada buulaburde guddoomiyaha oo buulaburde ayaan wax ka weydiinay khasaaraha ka dhashay xasan maxamed cabdi ayaana waxauu inoo sheegay inuu lix ruux qaraxaasi saameeyey oo saddex ka ah ay shacab ahaayeen halka saddex kalena ay askarta ciidamada dowladda ahaayeen iyadoo toban ruuxna ay ku dhaawacmeen sida uu inoo sheegay guddoomiyahu bismillahi eh, raxmaan raxiim raadi kulama waa mahadsantihiin eh, kooxaha khawaarista ah oo lagu yaqaano gumaadka shacabka soomaaliyeed ayaa sidii eh, lagu yaqiinaba waxay fal nafla caarinimo ah sameeyeen shacabkii degmada buurta oo meeshii suuqii dhexdiisa nin iga khawaarijta ka tirsan gaari oo waday isku qarshiyeen marka ciidamada dowladana way ka hortageen oo waa xogtiisa waa lahay gaariga runtii ciidankii ayagoo hortaagan yihiin isqarxiyey dadkii shacabkiina ay ka kala dareereen sidaas ayaa alxamdulilah sidii khawaarij radeen ay wayso oo khasaarihi ku yaraad khasaaruhu muxuu la egyahay hadda marka ka dhashay goobtaasi oo dadka shacabka ah ay wax ka soo gaareen wallaahi meeshu meel suuqay ahayd oo kawaanka meesha suuq kawaanka ahayd ehm, markii la arkay gaariga oo laga kala orday oo dadkii gurihii caruurtii laga kala bixiyey oo ciidankiina xabad ay ku ridaan ayuu gaarigaas isqarxiyey ehm, saddex askari iyo saddex shacabaha ku dhumatay oo saddexdii askari oo hor istaagay gaarigaas oo ku shahiiday halkaas ehm, toban qofna way ku dhaawacantay ehm, intaas waa khasaaro maxaa khasaara hantiyadeeda u geysta marka goobo badan oo burbur ah ayaa ka muuqday sawiro laga soo qaada mar aan aragnay wallahi waad dareemi kartaa meel suuqa ah oo ehm, meel ganacsi ah waad dareemi kartaa khasaaraha hantiyadeed ee halkaas ka dhalo kara Ehm, wixii guri u dhawaaya aadaas way burburaan marka ehm, intaas waa khasaaro wallaahi dhaawacyadu waa toban ruux dhaawacyadu inta aragnaba toban ruux aragna goobta uu qaraxu ka dhacay ma waxaa kaaga dhawaa xarun dowladeed ama saldhig ciidan maya maya maya wax saldhigay ama xarun dowladeed oo ka ag dhawaay ma laha waa xaruntii suuq suuqii kawaanka iyo suuqii qoryaha waa aagii ganacsiga dadku ay ka ganacsanaan degmada buurburta marka waad dareemi kartaa shacabka qof ay u aaba yeelaan aysan jirin kooxda kooxaha khawaarijta ah oo shacabkii dhexdoodii ay gawaaridii ku qarxinaan marka waxaan dhihi lahaa in loo midoobo nimankaan sidii loo cirib tiri lahaa ama loo loo soo afjari lahaa in loo midoobo waana dadaaladaasna waan ku jirnaa insha allah xogta laamaha ammaanka ay ka heleen qaraxaani xaguu ku fool lahaay ood xogta ku hesheen wallaahi hadda meeshaasuu ku fool lahay ma dhihi karo sababtoo ah bartilmaameedkooda ayaga le waan gara kara laakiin waxaan dareemaynaa inuu magaalada iyo xarumihii dawladda uu kusoo socday naa laga war xelay oo meeshaas ciidanku ay hortaagnaayeen Ehm, inarasaas kuwadeen markuu isqarxinaya dhagarqabaan waa gartay hadda dadkii dhaawac ahaa ee waxyeeladu kasoo gaartay xaggay ku sugan yihiin ehm, dhaawacii waxaa lagu dagayaha isbitaalada oo degmada buulwarka ehm, wixii wax looga qabo waana helikobtaraw dalabnay ma waana loo qaadi doonaa caasimadda muqdishoa loo qaadi doonaa insha allah maxaad markaa dadaalla ah ood samaynaysaan ood kaga hortegaysaan falalka noocaan oo aada wadaan hadda wallaahi ciidamada xoogga qaybooda kala duwan waxa waxawaaye ciidamada amniga qaybooda kala duwan dadaallo xoogan ay sameeyaan oo habeenaya maalinba ay sameeyaan kooxahan qabayaashaana mar kastaba ayaguna waxay isku dayaan sidii shacabkan u gumaadi lahaayeen wayna mar walba way ka hortaagan yihiin sidaa ka warqabnaba maalmihii lasoo dhaafay dhowr qaraxa iyo ciidamadu qabteen oo la fashiliyey markaad afar qarax shan qarax qabato way dhacaysaa mararka qaar inaa ah, mid aada hor taagan tahay uu qarxo mm-hmm. oo asiga naftirkiisana la ogaaday xogtiisa oo la hortaagnaa oo ciidamada xabad ay ku ridaayeen marka ciidamadu marna ma jiifaan oo dadaalkii iyo juhdigii ay dariiska dawladda u gasteen way wadaan waana kolley kooxahanna waa dhamadkoodii khawaarista dhammaadkoodiaa la joogaa insha allah ugu dambeyntii hadalkaaga maxaan kusoo gabagabeynaya guddoomiye walaa waxaan kusoo gabagabaynayaa maadaama kooxaha khawaarijta furumihii lagu jibiyey waxay samaynaan wax oo shacabkii shacabkii ummadda soomaaliyeed ay ku umaadaan sidaa darteed shacabka soomaaliyeed uma harin wax oo oo iisheeg qiila uma harin waxaan ka codsanaynaa in nimankaas dhagartooda ay soo sheegaan laamahan dib la soo wadaagaan loona midoobo nimankaas sidii loo soo afjari lahaa gudoomiyaha degmada buule burde xasan maxamed cabdi ayuu ahaa oo ii warramayay goorsii horreysay isagoo iga warbixinay qarax ismiidaamin ah oo dad shacab ah waxayla ay ka soo gaartay kaas oo galankii dambe ee maanta ka dhacay magaalada buule burde ee gobolka hiiraan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal eedawya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadawya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay guluf guluf ku tegay isbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran saaxiibayaal xog horeysa ayaad maqlaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona oo idinka imaanaya markan haddii aynu eegno magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug waxaa lagu weeraray gawaari ay ku ranaayeen olxaa qarxa waxaana gawaaridaasi banaanka hore ee magaalada ku fashiliyey ciidamada ammaanka ee ku sugan kontaroolada laga gala magaalada dhuusamareeb wax khasaaraha kamaysan dhalan oo waxaa markaa ka hortegay ciidamada nabad sugidda iyo kuwa booliiska ee halkaasi ku sugnaa marka laga reebo tiro askar ah oo dhaawacyo ay ka soo gaareen qarxyadaasi waxaa ku dhintay inta la xaqiijiyey raggii waday gawaarida lagu soo raray walxaha qarxa kuwaas oo lagu sheegay leylooyin amaba gawaarida soomaalidu ay u taqaano leyla calaawida oo laba waxaa ka hortegay oo gaari u hordhigay gaarigii ugu horeeyey ee ay ku ranaayeen qarxa galad dhuxul hoos waa hoos gale oo markaa ahaa askari boliis ah oo ka tirsan booliiska soomaaliya kaas oo darwalka ahaa mid ka mid ah gawaarida booliiska waxaana markii uu dhigay gaariga kadib hakaday gaarigii koobaad ee ay ku ranaayeen walxaha qarxa iyadoo uu awood u sheegtay balse askarigii ayaa ka booday gaariga waxaana uu la boodeeyey sida uu askarigu sheegayba qoragii eekaha ahaa ee uu watay isagoo lugaha ka banjariyey ugu dambeyntiina gaarigii halkaasi uu ku qarxay sidoo kale waxaa jira dhaawacyo kasoo gaaray askar kale oo booliis ah oo iyaguna is-horistaag ku sameeyey gaarigii labaad ee ay ku ranaayeen walxaha qarxa waxaana maalintii waa maanta ay laba weerar ku qaadeen kooxda al-shabaab amaba laba gaari oo ay kasoo buuxeen walxaha qarxa ay ku weereen magaalada dhuusamareeb kooxda al-shabaab iyadoo horey toddobaadkan bilowgiisii la sheegay in gaari jandiyeesh ah oo ay ku raayeen sida la sheegay amaba ciidamaha ammaanku ay sheegeen in lagu qabtay duleedka magaalada beledweyne kaas oo kusii jeeday magaalada dhuusamareeb waxaana xiran raggii lagu eedeeyey in gaarigaas ay wadeen waa markii labaad toddobaad gudihiis oo magaalada dhuusamareeb gawaari ay ku rayin walxaha qarxa lagu weerarayo waxaa soo celceliyey weerarada kooxda al-shabaab ay la damacsan tahay magaalada dhuusamareeb iyo khasaaraha ka dhashay qaraxyadan ay saaka ku weerartay ayaan wax ka weydiiyey taliyaha booliiska magaalada dhuusamareeb nuur cilmi maxamed waxaana iga warbixiyey xaalka guud ee caawa magaalada iyo kooxda al-shabaab qorshayaasha ay u maleegeyso dhuusamreeb waa mahadsan tahay eh, dhammaan waa mahadsan yihiin shaqaalaha raadiyo kulmi waa idin mahadsanina runtii sida aad mar walba u joogtaynayseen oo la socoteen eh, dhaqdhaqaaqyada intaas markaan mahad celin uga gudbo waxaan rabaa inaan u mahadceliyo celiyo eh, dhammaan ciidamada qalabka sida oo halganka dheer kula jira khawaarijta xaawiyaasha gaar ahaan tiimkii saakay galmudug faris lala damacsana caasimada dhusumareed fashiliyey intaas kadib banaamijkan waxawaaye saakay dhagarqabayaasha waxay go-aansadeen oo ka shaqaynayeen baryahan inay dee caasimada galmudug uu ku sugan yahay madaxweynaha federaalka inay ka geystaan dhibaatooyin sidii ay niyad uga dhigtaan maadaama baacsi lagula jiro eh, mana u suuro gelin falilah alxamdu ilaahay baa ku mahadsan bacdallahna ciidamadii dhiisayaasha ahay oo dhiisaday ayaa ku mahadsan laakiin waxaan ku caddaynaa qaraxaasi sidii ay ugu tala galeen iyo si u dhow midna ma noqon awooddiisa ou lahaayo xajmiga uu ku fadhiyey iyo khasaaraha oo geystay waxaa la dhihi karaa boqolkiiba hal ma joogto inta khasaaraha oo geystay waxaana sababay inaysan khasaaro lahayn ciidamada soo jignaan dheeriya ku jiray baryahan darteed howlgallada socda awgood waxaa lagu fashiliyey oo looga hortegay meel ka baxsan magaalada aysana saasoo kala deganayn dad reemiya mm. magaaladana u jirta sideed kilomitr ilaa toddoba kilomitr iyo bar meelahaas qiyaasta u jirto labadii dhagar qabe oo baabuurtaas wadatay oo khawaarijta ahaa ee bisaa ku dhintay meeshaas eh, iyo labadii gaari ay wateen gaarigii koobaad atagoo laamiga ku socda yaa waxaa la hor dhigay eh, gaari cabdibila ah oo boliisku leeyahay ayaa askari boliisa ah oo geesiya runtii oo qaatay inuu naftiisa ku badbaadiyo shacabka ayaa gaari u dhigay gaarigii khasaaraha uu u geystay keliya waa gaarigaas inuu gubtay isaga gaarigiiba ay isla bas beeleen laakiin falil alxamdu mujaahidkii gaarigaas ku taakiyey dhib weyna sooma gaarin dhaawac fududaa gaaray laba askari oo kalena ayagana dhaawac fududaa gaaray oo mid nisaa iyo mid biliisa ah khasaare kale oo intaas ka weynuna ma jirin dhagartoodiina meeshaasi ku fashilanta askartii isku dhigtay ee qaraxaas ka hortagtay saaka xaalkood waa sidee hadda wallaahi disaan kuu sheegaba askarigii daroolka ahaa ee gaariga waday ee gaarigaas gaariga u dhigay ayaa dhaawaciisa ugu cuslaay dhammaantood isaguna dee waa dareemi kartaa haddii uu qofka u yimaado yaqaano uu la hadli karo mm. oo dee aan wax ou de hal saacado kamida ah ama daqiiqad kamida ah aan miirkiisu isbedelin ou sanad dee wax gaaroo hadda ka ba-san aysan jirin dhaawac fududaa ah soo gaaraa la dhihi karaa dhamaan ciidamadii hawshaas fashiliyey waa garta marka magaalada dhuusamareeb amnigeedu caawa iyo maantaba siduu ahaa mar walba horta caasimada dhuusamareeb amnigeedu boqolkiiba boqol waaye waa laysku halay karaa annaga oo aan staff wadan aniga kula hadlaaya iyo madaxda kale iga sarraysa intaba annagoo istaaf wadaan maqaayadan rabna shaaha ku cabnaa midaan rabno fariisanaa meeshaan rabnana marnaa welina wax iska bedelay dhagarta ay la damacsanaayeen caasimadda ay saaka soo qaadeen waxal xaba kama bedelin intii hore ay ahayd runtii waxay sidaas ku tahayna waxawaaye bulshada caasimada ku nool oo mar walba go'aansan inay la dagaalamaan khawaarijta iskala ciribtiraan caasimadana aysan soo gelin qof kamida khawaarijta hadda uu yimaado soo gala caasimadana meesha uu joogaa lagu soo tilmaamaa ma nooga warbixin kartaa maxaa keeni kara in culeys intaas la-eg ay kooxda ay soo saarto magaalada dhuusmaree iyadoo waa dareemi karnaayo howlgallada soomaaliya oo dhan lagu sifeynayo khawaarijta meesha laga hagayaa waxawaaye caasimada dhusmareeb waaye madaxweynihii qarankaa fadhiya madaxweynihii statka axmed cabdi kaariyaa fadhiyo waa meesha eh, laga hagaayo eh, dhammaan soomaaliya cirtirka khawaarijta lagu haayo oo ka socda meesha laga hagaayo waaye saas darteeda waxay ku dooranayaan mar walba u door bidayaan in ay dee meesha eh, wax allaala wixii ka geysan karaan inay ka geystaan laakiin u suurageli mayso inta ay sameynayaan in ka badanaan mar walba ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed iyo madaxdooduba ay ku dhiiranayaan inay sameeyaan ciidamada faraha badan ee magaalada joogo iyadoo la ogsoon yahay inay iyadoo ciidamo badan ay joogeen magaalada dhuusa mareeb markii madaxweynuhu uu tegayay ciidamo badan la geeyay sideed isula falgasheen oo wada shaqeyn buuxdo aada u wada yeelateen eh, kagana hortegaysaan waxyaabaa lidiga ku aha maanka tii saakay oo dhacday oo kale horta saa og tahayba de magacyo kala duwan ay leeyihiin laakiin amaradooda ee awaamiirta ay ku shaqeynayaan hal ka soo baxaan waxay ka qaataan oo taliyaha ciidanka qalabka sida waxa ah madaxweynaha qaranka isagaasa awaamiirta soo baxdaa awaamiirta kasoo baxdaana taliyaasheena noo soo mara ilaa iyo heer degmo iyo wixii kasii hooseeya awaamiir kala sareysa iyo jadwal qorana shaqada ku socotaa maaha dee shaqo qof walba iskiisa asagu meeshuu doono ka qabanayo maahan ciidamada qalabka sida marka isku xiraan mar walba oo joogta ay leeyihiin wada shaqayn ay leeyihiin sarkaal walba meeshuu ka howlgalayana sarkaalka kale wuu ogyahay waana shaqo isku xiran oo sistema ah oo ilaa heer madaxweyne iyo degmo ninkii jooga isku xiran waayo ugu dambeyntii hadalkaag maxaa kusoo gabagabeynaya ugu dambeyntii hadalkii waxaan kusoo gabagabeynaa mahadcelin aan u mahadcelinayo dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer galmudug oo runtii go-aansaday inay la dagaalamaan khawaarijta ciddii qori qaadan karta kula dagaalami kartaa ay kula dagaalamto ciddii af kula dagaalami kartaa kula dagaalamto ciddii inay noo soo sheegtay kula dagaalami kartaana ay kula dagaalamaysay waxaana leeyahay reer galmudug iyo reer soomaaliya oo dhanba qof walba meeshuu joogo ha kula dagaalamo khawaarijta aanu istaagno ciribtirkooda la dagaalankooda runtii aan la dagaalamayno waajib fardulcayn ahi qof walba oo soomaaliya ku taha nimankaas inay la dagaalamaan qof kastoo la dagaalamana waxaa ugu sugan sida nabigeena caleyhi salaatu wasalaam uu cadeeyey inay jihaad tahay ajirla ay ka helayaan marka waxaan dhihi lahay qof kastoo soomaaliya meeshuu joogo qorigiisa ah ha ka qaato hala dagaalamo ciribtirkoodan markaasna ha laga qayb qaato cidii aan qoraga qaadan karinna hanagu saacido inay noo sheegto annagaa ciribtirkooda u diyaarsan nuur cilmi maxamed taliyaha booliiska degmada dhuusamareeb ayuu ahaa oo iga warbixinaya qaraxya saaka kooxda al-shabaab ay ku weerartay magaaladaas oo ku sugan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran hagaag saaxiibayaal xog horeysi ayaad maqlaysaan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdishona waa uu idinkaga imaanayaa markana haddii aynu eegno maxkamadda gobolka banaadir ayaa xukunno waxa ay kasoo saartay kiisas dad lagu soo eedeeyey waxyaabo markale la xiriiriyey isdabamarin iyo musuq maasuq kuwaas oo xafiisyada dowladda soomaaliya ka shaqeynaya markoodii hore waxaana maxkamadda ay ku kala riday xukunno kala duwan iyadoo qaar ka mid ah dadkaas lagu riday xukunno sanado ah halka qaarna ay maxkamaddu sii daysay gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir salax dabaan ayaa qeyb ka mid a ah dadka xukunada lagu riday ku dhawaaqaya maxkamadda gobolka banaadir waxay ku dhawaaqaysaa si waafaqsan qodobka boqolyolabaatan faqradiisa saddexaad xeerka hawka ciqaabta soomaaliyeed xukunka gees dacwadeedka ciqaabta ee lambarkiisu yahay kaasoo eedaysanayaal ay ka yihiin kow eedaysana abuukar maxamed cali inuu culimo maxamed cadow dhashay saddexdii bishii labaytobanaad ku dhashay degmada ceeldheer ee gobolka galguduud degan degmada yaakshiid ahaana maamulihii xafiiska canshuuraha bariga ee wasaaradda maaliyadda laanta garoonka aadan cadde kuna xiran xabsiga dhexe kuna eedaysan qodobada lala akriyo lala sii akriyo faqradiisa kooaad xarafkiisa baa ee xeerka aqaam soomaaliyeed iyo qodobka lala akriyo xeerka aqaam soomaaliyeed iyo qodobka labaad faqriyihiisa koowaad iyo saddexaad oo lala akhriyo qodobka sideed iyo labaatanaad ee sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya labo eedaysana cabdiqaadir cabdi socdaal ina maria sheekh abuukar dhashay adii ku dhasha xamar degan howlwadaag ahaana khasnajiga bangiga dhexe laanta garoonka aadan cadde ee qaban jiray dakhliga kasoo soo xerooda woog bermed iyo fiisa kordhinta kuna xiran xabsiga dhexe ee xamar kuna eedaysan qodobada lala sii akhriyo faqradiisa koowaad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka afaraad konton iyo shanaad ee sharciga maarinta maaliyadda guud ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo qodobka lala akhriyo lala xeerka qaabda soomaaliyeed iyo qodobka labaad qodobka labaad fakradihiisa koowaad iyo saddexaad oo lala akhriyo qodobka labaatan iyo sideedaad ee sharciga ka hortaga lacagdhaqida iyo maalgelinta argagixisada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya saddex eedeysane maxamed aadan cabdulaahi ina khatra jaamac yaasiin dhashay ku dhashay hargeysa degan degmada dharkeynley ahaana maamulaha bangiga dhexe laanta garoonka aadan cadde kuna xiran qaybta dembi baarisa c a d kuna eedeysan qodobada lala ahriyo lala sii akhriyo faqradiisa koowaad xarafkiisa ba ee xeerka aqaabta soomaaliyeed iyo qodobka afaraad konton iyo shanaad ee sharciga maareynta maaliyadda guud jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo qodobka iyo lala xeerka iqaamta soomaaliyeed iyo qodobka labaad faqradihiisa koowaad iyo saddexaad oo lala akhriyo qodobka labaatan iyo sideedaad ee sharciga ka hortaga lacag iyo maalgelinta argagixisada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xukunka maxkamadda maxkamadda gobolka banaadir waxay eedeysane abuukar maxamed cali ku heshay qodobada kale ah lala ahriyo todobaatano xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxayna uga xukuntay saddex sano oo xarig ah adexboqolyolixdanlala ahriyo toddobaataniyo xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxayna uga xukuntay saddex sano oo xarig ah adexboqolyixdaniyo lixlala ahriyo toddobaataniyo kow waxayna uga xukuntay laba sano oo xarig ah waxayna ku xukuntay wadar ciqaabeed oo dhan siddeed sano oo xarig ah shan maxkamaddu waxay ku weyday qodobada kale ah faqradiisa koowaad xarafkiisa ba iyo qodobka labaad faqradiisa koowaad iyo saddexaad oo lala akhriya aad ee sharciga ka hortaga laagdhaqida iyo maalgelinta argagixisada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxay si waafaqsan qodobka lala ariya faqrada labaad xeerka ciqaabta soomaaliyeed ka joojisay eedeysanaha qabashada shaqo dowladeed si joogto ah gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ayuu waxaa ah oo ku dhawaaqayay qayb ka mid ah xukunada dadka markaa lagu riday kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay doodooda markaa kiisaska loo heysto ay ka socdeen maxkamadda gobolka banaadir ilaa iyo dhowr fadhiina laga yeeshay doodaha kiisaskaasi wagaag saaxiibayaal xog horeysa ayaad qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkeena ayaa isla sii gaaraynaa markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe ah federaal adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiyaa allay leedahay war kalemaanay war ma haysaane dhuusamarabtii ka dhacday waa la yaabay madaxtooyadii rinjiusuban la mariyey war ma wafdi caalamayaa booqday aryaadhaha madaxtooyada galmudug horey u weyneed haddana ma la sii weyneeyey war mashaakira ku soo laabtay war madaxtooyada dhuusamareeb haddii xuskii mawliidka lagu qabtay maxaad ula yaabaysaan waa dhaqane war qaraxyadama mawlidka la maaganaayeen war warkayga dhex gelinina waxaan dhihi lahay shabaab dhuusamareeb mar kastuu u dhowaado dhimashaan xad lahayn iyo dhaawac buu la kulmaayo ma dhex aadi karaane dhabayaasha imaada dheef hadduu ka cunayo ha kusii dhugdhugleeyo warwaraa waxaa loo yidhi dhubqdhubuq hore dhammanhays dambay cagtii joogsan weydaa marba ceeb la kulantaana waa layidhi soo joognigii liweyna soo jiifa laga helaa ololadan diindeerna jilbo mar ayaan la haraantiyey war calaa kulli xaal shabaab gobollada dhexe iyo galmudug iyo dhuusamareeb dhakafaarka ay ka qaadeen waa la yaabay dharbaaxooyinkii ka raacayna ka soo waaqsan maayaan hadday inta qarax soo raraan oo dadka la dhex yimaadaan oo bug ku dhahaanna ay ummadda ku lay jireenna rag duurka uga hortegaya isku dhigayaa yimid aryaadhaha raggaasu go'aanay qaateenoo waxay isku dhaarsadeen aandhintoo aanse dhaawacme dhulkayga dheelku dhiibin aan waan dhinto aanse dhaawacme dhulkayga dheel ku dhiibima war cabdulla waxay kala dhaheen dhallaankeen iyo carruurta shabaabku ku dheeli maayo warana weli dheegi jiray dhulka qoda hoos u dhaadhaca aynu dheregne warmade warmogaate qaraxaa la isku dhigaya aryadhahanna waxaan maqli jira eh. dhudhun la maala waa kan dhallin shaqaysa waa tan dhaxal la reebaa waa kan waagii hore waxa uga dadka lagu dhiirigelin jiray hala shaqaystee hadda waxay maraysaa ninkii dhoofku yimid baa geeridu dhibaysaa wakhtigii dhammaayo wuu dhaqaaqi doonaa war waxaa kaloo la yidhi dhabbahaan marayna u dhaadhacaya libintee kii dhacsaali rabayow dhexda suunka ku adkee yaan la dhicitimin war bislow waxaa kaloo la yidhi dhaawac kugu yaa warwali kalena eega jiray adduunyada waa dhibley dharaar markay ku seegta dhaxdaa mara laga hoydhaa ewer waay madaywma taasaa keentay aryaadhaha war ma haysiina ilmihiin shabaab soo qaldi oo baabuurta qaraxa u soo dhiibi jireen oo ay dhihi jireen qaraxa jinnadaad ku gelaysiin rag cibaadadu dhab ka tahayaa isu dhigay ayaan dhoweed waa ogeedeen laaska camey axmed fiiqane iyo maxamed cumar tay dhigeen baabuurka qaraxa sida mugow joogsa diidana waa kuwii banaanka uga hortega hadda ka horna waa ogeedeen guriceel nin miina ku xidhan tahay digaarinoo lamada gacan qabtay berigana heedhuusa mareeb meel toban kilomitir u jirta ay lama baabuur oo qarax sidoo ordaysa uga hor tageen mugay roogsa diideenna ay ku horgooyeen midna sabanay hug ku siiyeen hadda lamadi baabuur bannaanaan magaaladaba u dhowaynay ku basbeeleen hadda lamada naftii hure ee labada naftii halliga ka hortaga waxaa la kala yiraa kow galad nuxul hoosa gale iyo cabdishakuuroon magaciisoo saddexan dib idinkaga soo sheegi doonno hadda weliba waa nool yihiin ku bishaarees dhahee war waxaa la yidhi kooxdii diiratadu qaraxyaday direen haddii laga dalfiya iyagoon ciddilin wallee waa dumeen war shabaab iska dhicintooda in lagu dhiiran karo oo isnaan waxba doonin awalba gobollada dhexaa laga bartay haddana waxaa laga bartay qaraxyadooda loo maara waayey habka looga hor tago allah u naxariistay hadda ka horna jenaraal galaal wuxuu khawaarijta u sheegay gobollada dhexe waa laga duulahay laguma soo duulo ciddii ku soo duushana inay ku jabi doonto uu sheegay marka nimanku waanadaas hadda ka hor waa qaadan waayeene hadda ma quusteen waar wallo weynay waxaan maqli jiray waanadu ma deeqdo dadna way celoobendhe aryaadhaha war iyo dhammaantiis igaartaanu si ay tusaale ugu naqdaan askarta kaloo naftood hurayaasha madaxweynihii maadaaman uu dhuusamareeb joogo inuu abaal mariyaan ku tali lahaay cabdulow sidaad sheegta weyaanay waxay la tahay dhiiranaanta askartu mar kasta waxay ku xiraan doontaa hadba wargeysigii dadaala sidii loo abaalmariyo war dowlada idaa idinka il dheeroo waxay yeeli laheyd meelay u yaaliine cabdiraxmaan geeda qorow guddoomiyaha dhuusamareeb oo meesha qaraxyada looga hortegay ka hadlay wuxuu yidhi anigoo dowladda ka wakiilaha waxaan ballan qaadayaa wiilashii qaraxyada fashiliyey si degdega ah in loo abaalmari doono war qaraxi lahasgacma ee wiilishii ka hortegey madaxweynaha gelmudug qoorqoor wuxuu yidhi taallaan u dhisaynaa ehelkoodana maamulka xuquuqay ku leeyihiin intay gelmudug jirto war ragga dhiiraday oo qaraxyada isu dhigay waa badan yihiin oo ka tirsan ciidanka booliska isaguba hadda ka hor waa kii isu dhigay weerarkii qaraxaayo hutel weeliye ka dhacay kuna dhaawacmoo ilaahay ka badbaadiyey marka waxaan la yaabanahay maxaa loo dallacsiin waaye waa tabuul laga dhigay waa reer farmaajo qarax laga hortagay ciidna kumay dallacsiin wargeysayaasha dadaalay waa badan yihiine cagmadhigaba waa kii isku duubay nafta ahligihii qaraxa la dhex galay ciidanka kuliyadba jaalasiyaad wiilashii gobolka banaadir bastooladaha ku dagaalamayna waad ogeydeen hibaad cali dasar iyo raggiisii keligood isxilqaamay iyagoon dowlad garab ka haysanna waa ogeydeen nabadoon cilmi hagar iyo raggiisii ree hiiraanna waad ogeydeen marka cid kasta oo soomaali ahoo waxgarata waxaa waajib ku ah halyeeyadaas inay xusto oo ay u ducayso oo taariikhda baal dahab ah looga qoro calaa kulli xaal idinkoon isdaalin waa tii hore loo yidhi abaal ninkii galaaba in loo gudaa garweeye cabdullah waxaa kaloo la yidhi ruuxa galaabaal abaal mar baa loo gudaa war waxaa kaloo la yidhi allahayow nin daacada ah. allahayow nin daa ilaalina deeqdaada ha u simin aryaadhaha qolaba abaalmarinay leedahay samagey eh. cabdullana khawaariijta wuxuu yidhi eh. wuxuuga buuxa baalmaadow eh. biliiliiqiya dilyabob wuxuuga buuxa baalmaadow biliiliiqiyo dilyabob waalwallo weynay abaalgudkooda markaa waa in laga dhigo war abaalmarina daad qaadanaysaan mar kale maraykanka wuxuu lacag dul saaray nin la yidhaahda abuukar cali aadan oo la yidhi wuxuu ku-xogeen u yahay amiirka al-shabaab dad badan nin laaye waayaana la yidhi marka ciddii rabtay inay abaalmarin qaadato madaxda khawaariijhoodan lacagaa la dul saaree meeshay ku jiraana soo sheegaan war maraykanka laftiisaan lacag ogolayne markuu kuwa waaweyn oo godadka ku jira noo dirayo kuwan maalin kasta duurka laga soo qaqabanayo mu lacagta ku bixiyo hadduu wax ogol yahay war kuwaas lawakuleyda ah cali jaytaa bixinaya kalamaanay war ma haysiine raggii musuqa ku eedaysnaayo ayaantaan dacwadooda maxkamadda ka socotay qaarna waa la xukumay qaarna dembi waa lagu waayaa la yidhi oo waa la sii qaar qaara ayagoo maqan la xukumay kuwa maqan iyo kuwa joogana waxba waa laydinku waayey waana fasaxantiinaa la yidhi marka raggii cararay oo cadaaladda aamini waayey maanta dembi ma lihidin in la yidhaha soo dhici karin oo iyaga iska biqleeyeen war wasiirka hore arrimaha gudaha xildhibaan cabdiraxmaan waa wuxuu yidhi ragga musuqa lagu eedeeyey oo dembiga lagu waayey shaqooyinkoodii hore waa in lagu celiyo sababtoo ah inay aamin yihiin caddaatay warwalla sidee wixdii ka yihiin waa la xidhay waa la xukumay waa la sii daayey shaqadii waa laga qaaday shaqada ha lagu cesho waa dhintay waa fakaday ayaa ku haysaanam annagaa waalan mise baa laga heysaya warwaaqlo war mahayto buntland ah. waliba lakogobade lanandhadii dalka suudaan oo daa'ishka tirsan waarkaa maxaa waalay hadduu dagaal raba suudaan buu dagaal ka socdaaye warkaas dagaal sokeeyo u yaqaan soomaalida inuu baabi'iyana jihaad buu u war dabka hamutulhamajtuba qaf waxay u leedahay janadoonadka maaha hore loo yiriye buntland weliba sheegday daaish latino ajnabian badan yiin weliba itoobiyaan ayubku ewaleri marka weliba liyaabana amhaara yeela dagaalku dhah socda suudaan yeela dabya hurohaaya ma iyoon iska dhah rafaad waayana un haniindoonadan war wallaweynay war ma haysaane guud ahaan dalka jabuuti dhulgariir baa laga dareemay baa la yidhi dee shaqaalihii dowladda iyo ardaydiina waa la fasaxay baa la yidhi dee somalilan xuduud bay la leedaho daris bay la tahay waaqlow mayniidaraaw mayniidaraaw mawlow maabudow megantama ertaana waar madayow jabuuti welina ma ixtiraafinanaga sugu war marka dee walaalaheena ilaahay ha badbaajiyo war soomaalidu meelay joogtaba masiiba allah ka badbaadiyo wan walibana wixii ku dhacaa isaga kasbadaa la yidhi dib ha isugu noqoto ilaahay ha ka cabsato war xildhibaanada gobolka oodal ee somalilan waxay dhaheen tartanka madaxweynaha waa in loo sinaada dastuurkana la furay dhaheen wal xildhibaan maxamed abibiyaad jamhad samaysanaya war gobolka oodal daahir riyaalaha hadda kahor madaxweynaha somalilan soo noqdaye dastuurkaa la furo markay leeyihiin ma sharci u diidayaa jira war lamba aynu kagadiina indusliyadda baangamadoohay war buntland iyo somalilan laascaana muku heshiiye weliyo cali may gaadhin war og lama dhaafin wareysasi waxay dheen maamulaan samaysanay waaqlow ictiraafka marabtiimiya waar hadegdegin taa ilaahay baa wax ka odhanaye war kalemaanay war mahaysaana waxaa la yidhi dunidu waa yaababley dusheeda markii la yimid darraad shalay iyo haddiyo ilaa dabankaan la yahay dantiisa qof wada oo ma jira dooqiisnin helay markaad dhanka ka daarisaba docbay ka faruurantaa ayaama kolkay degtaba duufaanno horlaababada ladnaantu ma daahintoo xilligu waysdaba socdaa dadaalkuna waa muhiim mar kale aan digarogtoo dubaha meeshaan la rabo finiin kaga duuliye diraac adigoo u nugul dadkaagu abaar fadhiyo dunyadu kaa ooman tahay daruurtu mar bay gaftaa halkaad ku ducaysato darkoo weli kaa engegan mar bay ku daadaa ileen dhul daaqsima kaa fogiyo dal aadan u guuri karin wakhtiga daran ee yimaad ogow dirac iyo aftaha door ma wanaajiye duruuf iyo maalinkaa dar eebba u liicsan tahay waayaha dalanbaabigaa diihaalka mar bay ileen intaad kala daadsan tahay doqoni kugu wiirsataa warmaynka dara wayti deb markuu bakhtiya meel kala doow ka qiiqaaye waaye waa iskala dhacdaa madax daayin abadkeede waar madayow dab markaan ku joogsadaan damqadaa daad markuu iqaadaan ka durka dani markay geysaan dabagala doqonee debka benawal eri fariimahaas iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkii xog waraysi kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho intaa barnaamijka mid lacayna ku kulmi doonna saaxiibayaal nabadgelyo dabanyaro gugaygu cantooba joogo karkayguna xaad lahay anoon guntiyeelan weli iyo haddou guudkoy cadaaday dhaciyo guluuf aan damayn galaayuus baan ku korayo dhalinyaro gurgaygu cantooba joogo garkayguna xaad lahay anuun guntiyeelan weli iyo haddow guudkuy caddaaday dhaciyo guluuf aan damayn galaayuus baan ku korayo roobka hadduu galow meelka yeedho dhulkay la gariirayo dhowduu ihayaa wadnu waxaan galabsaday dadu waxay iga goynayaan anigu weli taa garan habeen iyo jiifka hadduu galow meelka yeedho dhulkay la gariirayo gawduu ihayaa wadno waxaan galabsaday dado waxay iga goynayaa anigu weli taa garan barkiisu dhicin dalkani gurmad buu rabaaye hadday gubataa la yidhi hadday gacantaada tahay goshada ku qaado intaad gogol daadsataan galkiyo logaystartaa gabaabsi intaan gabalkiisu dhicin dalkani gudmad buu rabaay hadday gubataa la yidhi aday gacantaada tahay koshaada ku qaada oo intaad gogol daadsataan gadhkiya logaystartaan Bananera